الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته taariikhda ka warankeedu waa masaa'il aada u khatara marka dhan laga eego oo dadyowga dambe waxay isticmaaleen farsamo ah sidii caqliyada dadka muslimiinta ah loo masixi lahaa oo taariikh badanoo ay leeyihin looga tirtiri lahaa ama qaab qaldan loogu sheegi lahaa sulaymaan asulطaan sulaymaan ibnu saliim ibnu bayaziid ibnu maxamed alfaatix intaanan ka warramin muqadima ahaan waxaa laga yaabaa dadka badh inay daawadeen musalsal caraba xoog loogu daawada ayaa jira oo la yidhaahdo xariimu sulطaan ama alqarni alcadiim musalsalkaasi waxaa la rabaa in suldaankan aynu maanta ka warrami doono lagaga warramo laakiin waxaa looga warramaa si aada u liidata waa musalsal dhammaantii naago iyo tumasho iyo khamri iyo dumar iskhiyaamaynaya ku salaysan ninka musalsalkaa daawadaa wuxuu u arkayaa sulaymaan alqaanuuni inuu yahay cirbiidu dowla alcuhmaaniya musalsalka waxaa qoray qof dumara oo fanaanada oo riwaayada qora oo miiraal okaay la yidhaahdo way dhimatay gabadh taariikh shaqo ku leh maaha laakiin mu'arikhiintii reer galbeedku iyo dadkii muslimka locolka ahaa waxay ka qorqoreen wax ka mida bay soo naqlisay iyo wax sinaariyaha ay ku qurqurxisatayba ma aha gabadh diinku shaqo leh bale waxay tilmaamaan barnaamijta qaarkood markii la wareysanayay waxay tidhi markaa dhinta ha lay gubo lamase gubin turkida marka la eego markii musalsalkaa la soo bandhigay toddobaatan kun oo shakwo toddobaatan kun oo dacwadood in ka badan baa loo qadimay wasaaradda ama majlis ilaclaa lilidaaca wa telefisiyoni turkiya oo la leeyahay waxaani waa xaqiiqa laga been sheegayo ee ilaa yay gaadhay inuu ka hadlo madaxweynahoodu uu yidhaahdo sulaymaankaanu naqaanay ma aha kana idinku ka warramaysaan sulaymaanka ay saa uga warramayaan waa nin dagaalyahana oo mujaahida oo muslima oo futuuxaad badan leh oo gaalada madaxa dhulka u dhigay ilaa iyo uu leeyahay taariikhyahanka jarmal ee halmar la yidhaahdaa kaana hada sulطaanu ashaddu khaطran calayna min salaax addiini nafsi salaax addiin alayuubiga naqaane qudus xoreeyey waxaa nagaga daraa buu leeyahay sulaymaan alqaanuuniy ama mu'arikh historianka kale ee ingiriiska ee harod la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ina yowmu mowti sulطaani sulaymaan kana min ayaami acyaadi nasaara buu leeyahay geeridii ninkaasi maalintuu dhintay waxay ka mid tahay buu leeyay ciidahan u dabaaldegno oo ninka caynka yurub uga baqaysay ama taariikhda intaa leegle maxaa sidan loogu dhigay aan mas'alo idiin sheego markaa ah. waxaa jira taariikh-yahanadu markay ka warramayaan waxay sheegaan oo la yidhaahdo altaariikhu alsaqiir waaltaariikhu alkabiir dad marka aad rabto inaad masaxdo oo dad liita aad ka dhigto waxay yidhaahdaan waxaa laga warrama taariikhu saqiirka taariikhu saqiirku waa waxay gafaflaan maalan duwalka oo kale waxaa laga warramaa bay leeyihiin boqortooyada iyo dumarkii joogay iyo ragga iyo dumarka jooga jinsiga dhex maray iyo tarafka iyo kuraasidii taalle iyo khiyaamooyinka isku sameeyeen iyo wixii la dilay iyo waxaasaa laga warramaa oo qofka taariikhdaa akhristaa wuxuu moodayaa ummaddaa taariikhdeeduba inay noocan un ahayd bale wuu ka yaqiiqsoonayaa inuu akhriyo maalan haddii maanta ingiriiska laga warramo qoyskiisa boqortooyada iyo dumarkii joogi jiray iyo rabshadihii ka dhici jiray iyo khiyaamooyinkay samayn jireen iyo isdilladay samaynayeen waxay kuuna muuqan lahayd dowlad yaroo baaba oo aan laf lahayn maca daalik wuu dunidoo dhan gumaysanayay taarikhulkabiirkuna ama taariikhda weynina waxay idhaahdaan waa dowlad ama ummaddaasi wixii injaasaad ah wax soo saare ay samaysay hadduu mid caskariya yahay hadduu mid dhaqaale yahay mid bini aadamnimo mid cilmi mid fikri mid qaanuun mid vaaliyu waxay dunida ku soo kordhiyeen oo bashariyada wixii ay u tareen haddaba bay dhaheen nimanka reer galbeed iyo taarikhyahanadoodiiyo iyo waxoodu markay caalamul islaami ka warramayaanna taarikhu saqiirkay saaraan markay tooda ka warramayaana taariikhulkabiirka inoo saaraan tooda waa saynis hebelo waxaan soo kordhiyey dowladdaasoo waxaa qabatay taasoo waxaa dhistay waxaa wixii ay qabteen bay ka warramaanee macne nolosha ku samaynayay caalamulislaami taariikhdiisa markay ka warramayaanna wixii khiyaamo iyo dumar iyo rag istile iyo wixii la isqabsaday ee noocahaabay soo tilmaamaan xataa waxaan odhan karnaa waa masale bini aadamku uu badan yinu socod soomaalida qabiilkeeda dhegayso ninku markuu qabiilka reerkooda ka warramayo intay goob guulaysteen iyo nin waayeelo caqlile intii soo martay iyo nin deeq badnaa iyo nin waxbixiye iyo nin gabyaabuu kuu sheegaya reerka kale laakiin markuu ka waramayo midna casoo beri ku jiray iyo maalin ay ceeboobeen iyo mar wax ka dhacay iyo inta meelee liidatay reerka kale buu kuu sheegaya yacnii koodana taarikh kabiirkuu ka sheegaya reerka kalena wuxuu ka sheegayaa maxay taariikh saqiirkiisa wixii gefe ay geysteen ayuu ka warramayaa fakadalik taariikhda ragga qora waa khatar qaabkay u bandhigaanna waa khatar iyadoo waxa la sheegayaa xataa uu run yahay ayaa run laysku qalloocinaya u noqon kartaa weliba taariikhulislaami dhibta ka mida waxaa ka mid ah kutubu taariikhda caamkaa markaad u noqoto inta badan kuraasida iyo boqor baa dhacay iyo bocor baa qabsaday uunbay inta badan ka warramaan halka laga yaabo taariikhdii xadaaraddii iyo dadkii iyo dhaqankii muslimiinta ee dhabka aha inaad ugu tagto kutubu taraajum iyo wax ka lamid mid ah iyo kutubu tabaqaatiyo marka culammada laga warramayo sheekhaasi wakhtigu noolaa ardadiisii dadkii wax u baray marka laga warramayana waa caalam kale marka taariikhu sakiirka lagu saaro kursi laysku dilay iyo nin meel qabsaday waxaad odhanaysaa meeshuba waxay ahaan jirtay meel dagaaluun iyo rabshadi ka socoto haddaba sulaymaan alqanuuni wuxuu dhashay taariikhda hijrigii markay ahayd sagaal boqol bishii safar lixdeedii baa lagu tilmaamaa wuxuu ku dhashay magaalo la yidhahdo trabzon trabzon waa magaalo ku taalla baxril aswadka waxay ka soo hor jeedaa waddankan uu iminka qabsaday raashenku iyo qiramka la yidhaahdo tataarkan muslimiinta ah ee raacsiisnaa dowladdan kale ee ukraine ee uu hadda butin qasabka ku qabsaday waxay ka mid ahayd dowla alcuhmaaniya alqiran baa la yidhahda waa tataarkii kasoo horjeedkiisa waa magaalo ku taallo xeebta ah waxa uu awu abbaa yaziid ithaani aabbihii waa sulaymaan aabbihii waa saliim awowgiina waa baa yaziid athaani bayaziidna waxaa aabbihii ah moxamed alfaatix ninka macruufkee la yaqaano ee istanbul ninkii furtay waa sulaymaankan awowgiisa labaad trabzun markuu ku dhashay waxay yidhahdeen aabbihii isagoo kitaab haya ayuu inankan u dhashay dabeetana tayamunan qoys boqortooyare way ahaayeen isagoo ka barakaysanaya u bixiyey sulaymaan nebi sulaymaan iyo meelahaas inuu ekaado oo kale ayuu sulaymaan ula baxay trabsun waa magaalo qolokomninos la odhan jiray oo caa'ila dawladihii bizantiyiinta ahayd ay samaysteen siiba markii istanbul ay ka qabsadeen dawladihii laatiinku ay ka qabsadeen bizantiyiinta nimankii la odhan jiray waxaanay ka mid tahay dhulkii uu furtay moxamed alfaatix ninkaa istanbul furtay ayaa magaaladanna hore u furtay wuxuu ahaa wiilka qudha ee lab ee uu aabbihii dhalay saliim inan kale ma lahayn hablo badan buu la walaalahaa ninka kani waxay dhahdaan wuxuu la koray wiil qaadiga madiinadu uu dhalay oo ay saaxiib ahaayeen qaadigaas oo nin caalim oo caalimuddiin mutasawif ah ahaan jiray oo la yidhaahda yaxya ibnu cumar afandi waxaa macallim u ahaan jiray khayrudiin afandi nin sheekh oo caanoo la odhan jiray toban jir meelaha markuu gaadhay dhaqankii ay lahaayeen waxay ahayd ilmaha boqorrada marka la gudayo waxaa loo dhigi jiray xaflad toban jir markuu gaadhay baa xaflad loo dhigay aabbihii aad buu u danaynayey markii uu qaan gaadhay kadibna awowgii baa waxaa loo weydiiyey in isna gobol loo dhiibo dhallinta markay labaatan jirrada ku dhadhow yihiin ayaa gobollada yaryar la geyn jiray si ay u soo tababartaan oo maamulka ugu soo tababartaan markaa aabbihii oo trabzun haysta ayaa wuxuu wiilkiisa awowgii uga codsanayaa inuu isna meel loo dhiibo aabbihii saliim baa yasiid inamadiisa yaryar buu ka mid yahay ninka weyno axmed la yidhaahdaa jiroo isuu dhigaya inuu isagu boqortooyada qabsado markay la ysku celceliyey akhiiran kafa meel la yidhaahdaa maamulkeeda loo dhiibay kafi qiramtaasay ka tirsantay markaa waa meeshii koowaad ee sulaymaan uu madax ka noqdo kafa markuu joogay muddo markaa aabbihiina gobolka ka soo horjeeda ayuu haystaa awowgiina waa boqorka waddanka oo dhan aabbihii hunguri baa galay boqortooyada siduu u qabsan lahaa isaguna dhexal sugihii rasmiga aha maaha aabbihii ciidamuu ka haystay isagoo dhowr iyo soddon doonyood xawaalays wata ayuu u gudbay xaggii inankuu gobolkii u haystay qiram gobolluu isku dayay inuu isku qabsado isagii aabbihii baa baayaziida dagaal baa dhex maray dagaalkii waa lagu soo jebiyey laakiin aabbihii waxay wada socdeen inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdo raalli ahaada taariikh haddii laga waramayo waxa fiican qofku inuu sawir guud haysto magacyada tan iyo magaalooyinkan aan akhriyi doono iyo waxaan oo dhammina waa wax wada jadiid ah maalan kafadan sheegayo iminka fiidosiya la yidhaahdaa waagaa waxaa xukumi jiray oo laga xoreeyey janawa janawadan talyaaniga boqortooyo ka jirtay baa meesha xukumi jirtay oo laga xoreeyey magaalooyinka aynu sheegsheegi dooniyo waxaasoo dhamm wax idinku cusub baa laga yaabaa inay noqdaan macrako uguras la yidhahdaa aabbihii lagu soo jebiyey akhiiran inkishaariyiinta nimanka la yidhaahdaa waa dad askarinimo gaara ah ay u tababari jirtay dowladda cumaaniyiinta ahi oo aan qabaa'il lahayn ama ha noqdaan addoommo yaryaroo lasoo helo la xoreeyo ama ha noqdaan caruur yaryaroo sidooda loo qaatay dad min caruurnimadoodii qadiyadda waa qadiyaddii ay ku soo caanbaxeen ayuubiyiinta qole la odhan jiray marka dad yaryar oo milatarinimo loo tababaro dowla lamamaaligta maqashaanee laba boqol iyo lix iyo toddobaatanka sannadood talinaysay waa nimankanoo kale ay ahaayeen waa dad loo turayngareeyey askarinimo aan qabaa'illa shaqo ku lahayn iyo reerahays hayo oo dhan inkishaariyiintaasi waxay raaceen saliim dabeetana odaygiibaa la inqalaabay baayaziid ahaa boqortooyadii saliim baa qabsaday sulaymaanna dagaaladaa kama qaybgeline gobolkiisii yaraa ayuu iska joogay markii uu qabsaday ayaa aabbihii wuxuu dagaalla la galay walaaladiisii kale ay ishayeen iyo wixii oo dhan laakiin wuu guulaystay un calaa kulli xaal inuu waddanka qabsado inankii sulaymaan ahaa waa loo yeedhay istanbul baa la keenay waa la soo dhoweeyey aabbihiibaa hadda boqora dabeetana waxaa la geeyey magaalo la yidhaahda manisia manisia waa sanjaq sanjaq markaad maqasho afkii turkiyada ee hore waa wilaayaadka waa gobol nin maamulo waa magaalo u dhow izmir magaaladan la yidhaahdo odayga bayaziid la odhan jiray baana guri boqortooyo ka dhistay inta badanna waxay ahaan jirtay dadka waliyul cahdiga noqonaya meelaha lagu sii tababare ee dowladda ka agdhow istanbuul agteeda ah manisiyaa la keenay marka manisa meesha la yidhaahdo halkii hore ee kafa saddex sannadood buu xukumayey intii aabbihii madaxweyne ahaana wuxuu xukumayey meesha tan ninkani wakhtiga uu dhashay sulaymaani waa markii andalus laga soo saaray muslimiinta meelahaasaa laga soo saaray isna meelahaasuu dhashay waa wakhti muslimiinta galbeedka laga xoog batay dowladaha reer galbeedkuna ay xoog bateen wakhtigaa waxaa jira markaa laba dowladood oo aada u xoog badan oo baxriyada leh ciidamada badda ee ugu tirada badan leh haysta sideedabana waxaad ogaataa dunida taariikhdeedii dambe dowladda badda ku xoog badan ayaa ah inta badan dowladda dunida ugu xoog badan ee bortugiisku ama isbaanishku markay baxriyadoodu xoog badnayd dee ilaa iyo maraykanka waa kuwii qabsadee gumaysanayay ilaa iyo muslimiintay soo jebiyeen north africa oo dhan qabsaday ra'su rajaa'i saalix meeshan cabe of gudhob ka soo wareegay barigiina kan qabsaday mombaasiyo dhulka kanoo dhan way qabsadeen ilaa iyo muqdisho ay qabsadeen horuu sii socday mandab buu qabsaday uu ka wareegay hurmus buu qabsaday iyo jasiiradda yare meesha ku taalla indiya axmedabaad gobolkii la odhan jiray wahaysteyn ayuu qabsaday dadka muslimiintii ishta waa meesha nimanka indonesiya la yidhaahday qabsadeen waxay ka taliyeen badda dhammaanteed waxay ku talagaleen inay cidhiidhiyaan waddooyinka dhaqaale ee indiya iyo yurubta kaloo dhan isku xidhi jiray yurub markaa waxaa u caansanaa dowladdii addowla albundiqiya banaadiqa bundiqiya waa vanisia magaaladan la yidhaahdo markaa dowlad weynoo talyaaniga ka mida bay ahayd oo talisa dowladdaa iyo cumaaniyiintaa nooc isku xidhna dabeetana waxay ahaan jirtay magaaladoodu meelaha ugu badan ee baayac wixii indiya ka yimaada ama ariiqul xariir jidkii la odhan jiray marayaan ama badda cas bay soo maraan dabeetana masar bay yimaadaan iskandariyay yimaadaan halkaasay ka baxaan iyo isbaanishku waxay ku tala galeen caalam ulislaami inay go'doomiyaan oo ay ka xagga dhaqaalaha kala dagaalamaan markay andalus iyo intaasi qabsadeen ay xoogaysteen waxay xidheen markaa khaliijka meel kastoo laga galo ama baabulmandab ha noqoto ama khaliij alcarab aw khaliij alfaris meeshaasi jasiiradaha ku taalla ha ahaato way xidheen marka waxay noqdeen dowladaadu xoog badan isla markaa caalamulislaamina wuu burbursan yihi oo markii andalus la qabsanayay cid u gargaarta lama helin xagga kale waxaa soo baxday bortugiiska iyo dowla safawiya oo shiico ahayd ayaa heshiisiyo wadagaliyo xidhiidh ah dowla cumaaniya dhammaantood inay col la wada yihiin heshiisyadaa kutirikuteena baa soo baxday bortuqiisku inay rabaan madiine intay qabsadaan xabaasha nebi maxamed inay lafaha kala baxaan ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dee ciidamo cuntee inay la baxaan nebi maxamed jidhkiisii inay meesha ka qaataan oo inta la geeyo yurub lagu gorgortamo baytalmaqdis in la soo celiyo baytalmaqdis gacanta muslimiintu ku jira dowla almamaalik baa haysata marka in dib loo soo celiyo beyt almaqdes waxay u mareen ariiqa dowla alcumaaniya xaggan haddaynu jebin kari weyno kuwan baa jilecsanay intaynu xaggan marro in lala baxo ee nebiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisi dowla safawiyana way kula heshiiyeen baa la sheegaa warkaasina wuu soo baxay odaygii dhalay sulaymaan alqanuuni dagaaladii yurub muu bilaabin ee wuxuu u soo jeestay horta inuu caalamulislaami mideeyo dabeetana uu bortaqiiska ka hor tago isagu go'aankaasuu qaatay kadib dagaal buu qaaday wuxuu ku qaaday labadii dowladood ee meesha ka jiray midi waa dowlat almamaaliik ee masar haysatay masar uu qabsaday iyo dimishik iyo xalab iyo intaasoo dhan uu qabsaday dagaal labaad buu qaaday dowla safawiya dowla safiya wada maqashaan waa eraaniyiinta tan eraaniyiintani waagaa dowlad xooggan bay ahaayeen ilaa gorgiya armeniya ilaa iyo baxr alkhasweyn ayay ka telinayeen asalkoodu waa nin la yidhaahdo safiyaddiin alardabiili ardabil magaaladan la yidhaahda waa eraan gobol ka mid ah ardabil magaalada weli waa jirtaa magaaladan nin wadaadoo suufiyo oo joogay ayaa dariiqo sameeyey safawiyo la ydhaahdo suufi shaaficiye buu ahaa madhabka shaaficiyada haysta dabeetana dariiquu sameeyey dariiqo xamaasad badan bay ahayd aad bay u faafeen way ballaadheen dariiqadii waxay qabsatay barigoo dhan iyadoo madhabkii ahlu sunna weli rumaysan inanuu awoowu ahaa alkhoja cali la yidhaahdo ayaa shiico noqday dabeetana dowladdii waxay isu beddeshay nin siyaasiyuu noqday dowlad buu qabsaday shiicuu noqday raafida inay cashariyadu ku biira marka waa jaddahu alkhaamis ashaah ismaaciilka safawiga ee muslimiinta qasabka ku shiiceeyey awowgiisii shanaad buu noqonayaa markaa safiyadiinku meeshuu qabsadeen dowlad ballaadhan bay noqotay ahlu sunnuhuu laayey qasab wuxuu kaga dhigay eeraan shan qarni horteed muslimiin ahlu sunnaa bay ahaayeen inta madhabka yare shiicadii labada eeraan wuxuu ka yimi lebnaan madhabka lebnan baa u culamo ahayd eeraanta tan iminka ay cagsiga tahay dowlad safawiya markay qabsatay qasab bay ku shiicaysay muslimiintii ama waa lagu dilayaa ama shiico xaggaana qasab baa lagu kiristaameeyey wixii xaggaa xigay saliim alqanuun saliim ninka loo yidhaahdo oo ah sulaymaan aabbihii reer galbeedku markay dacaydaynayaan waxay u bixiyaan saliim dagrim bay yidhaahdaan saliimkii caabiska ahaa nin adag buu ahaa la yidhaahdaa faransiiskuna waxay idhahdaan saliim latribal asaliim rahib wuxuu bilaabay inuu caalamulislaami mideeyo marka wuxuu qabsaday masar iyo dowla almamaalik oo dhan jaaldariin caraka la yidhaahdo ballaadha buu safawiyiintii ku jabiyey ilaa iyo caasimadoodii buu qabsaday kadibna dowladdaa ballaadhan intuu dagaaladan ku soo jiray sulaymaan alqanuuni wuxuu u diri jiray adirna adirna wax waliba malaa inaan sharxaabay u baahdeen adirna waxaa la yidhaahdaa waa magaalo ku taalla qaybta yurub ee turkiga turkiga qayb baa jirta yurubiyana oo istanbuul baa qaybisa oo badhna yurub iyo badhna xaggan yahay marka gobollada yurub oo rumiliya baa la odhan jiray rumiliya rumiliya berigii dambe waxaa soo hoosgeli jiray baltiiqan oo dhan yacni waxaa soo hoosgeli jiray maxaa la yidhaahdaa eh, bulqaankan u jeedaay dhan eh, montigro iyo serbiya iyo bosniya iyo maxaa la ydhaha macedonia iyo waxaaso dhan baa soo hosgeli jiray markii dambe romelia qaybta bulqaanka turkigu magaalada koowaad ee u kala wadaagay gobolka xukunta edirna la yidhaahdaa si aan dagaaladii yurubiyanku u soo guurin ayaa sulaymaan alqanuuni aabbihii wuxuu u diray intuu dagaalada xaggan ku maqan yahay inuu isaguna joogo maxay waqooyiga qaybta yurub inuu joogo xuduudda waddanka ilaaliya xagga waqooyiga odayga saliim ahaa saliimilawal baa lagu tilmaamaa ilaa shan sano ilaa siddeed sannadood meelahaas buu xukumka hayaan filayaa markii dambe isagoo sii socda adirnadii ku socda jurlo magaalo la ydhaahda maraya ayaa ama taacuun ama sun waxbaa ku dhacay wuu dhintay dhakhtarkiisii baa qariyay geeridiisa markaa wasiiradiiyo qudhaa loo sheegay biir moxamed baasha iyo axmed baasha iyo mustafa baasha saddexdaa wasiir baa loo sheegay dabeetana waxay go'aansadeen in la qariyo geeridiisa ilaa iyo inta uu sulaymaan istanbuul ka tegayo ee boqortooyada ka qabsanayo waayo jeeshka alinkishaariyiinta la yidhahda cabsi laga qabay had iyo goor boqorradu markay isbeddelayaan khalkhallay samayn jireen marka intuu boqorku ka gaadhayo caasimadda in la qariyo ciidamadii cidna looma sheegin eh, sulaymaan aqa nin la yidhaahdaa la diray waxaa la yidhi u tag sulaymaan u tag u sheeg aabbihii inuu dhintay la qabadheh adirnu joogay waa ka tegey istanbul buu tegey markuu maantaoo kale istanbul galay ayay berriyoo kale maydkii aabbihiina la keenay yacni markuu dowladdii la wareegaa berriyoo kale maydkii aabbihii la keenay oo ay la socdaan nimankii madaxda ahaana Eh, sebtembar daba yaaqadeedii baa lagu tilmaamaa adigu soddonkii sebtembar meelahaas bay ahayd meeshii buu qabsaday boqor buu noqday sulaymaan maxaynu ka sheegnaa markaa taariikhdu waa duruus aada u qaaliya laakiin waxa aad aan suurtagal u ahayn lix iyo afartan sannadood buu boqor ahaa waa boqorkii ugu dheeraa dowla alcumaaniya waa boqorkii tobnaad marka hore cumaan ilawal oo ah cuhmaan ibnu artaqar ardaqar ardaqralawa ninkii sameeyeyba dowladda cuhmaan ilawal marka laga soo bilaabo isagu waa boqorkii tobnaad ee dowla alcumaaniya waa boqorkay ugu xoog badnayd dowladdiisu waxaa la tilmaamaa ninka kani toban sano iyo dhowr bilood muddo lagu qiyaasuu goob dagaal taagna toban sannadood iyo dheeraad ayuu goob dagaal joogay cimrigiisa intii badnayd bay dhaahdaan markuu gaboobay mooyaane intii kale isagaa ciidamada hoggaamin jiray goob dagaalla wuu taagnaa wuxuu geeriyooday isagoo goob dagaal jooga oo isbid magaalada la yidhaahdo sictivar sictivar waa magaalo ku taalla majar majar waa hungariya hungari koonfurteeda magaalo ku taalla qalcadaa isagoo xisaar ku haya ayuu geeriyooday noloshiisa intii u badnayd dagaal buu ku jiray saddex iyo toban ghaswo saddex iyo toban dagaal oo waaweyn oo caalamiyuu qaaday intii uu wakhtiga uu noolaa saddex iyo toban dagaal buu qaaday oo taariikhda dunida wax badan ka bedelay waxay idhahdaan intuu faraska fuusheenaayo soconayay siddeed iyo afartan kun oo kilomitir buu faraskiisa ku jiray bay idhaahdaan siddeed iyo afartan kun oo kilomitir sideed iyo afartan kun oo kilomitr waa imisaad u dunida muxiidkeeda ma taqaanaa ninka intuu mambaase ka baxa xaggaa bari u kacee galbeedka ka soo galaa imisuu socdaad u malaynaysa waa afartan kun oo kilomitr waa afartan kun iyo shan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan kilomitr meelaa weeyaan that sulaymaan alqanuuni fars isagoo fuushan buu dunida ku soo wareegay weeyaan intaas goob dagaal buu taagnaa uu soconaya uu faraska u fuushanaa waxay dhahdaan wuxuu ka taliyey oo ciidamadiisu bariyo galbeedba u mareen saddexdii qaaradood ee dunida markaa la yaqaanay dunida markaasi maraykannadan inaynuguma xidhnayn astareeliya iyo waxaanina wax buuran may ahaynoo la garanayo dunidu saddex qaaradood unbaa markaa bini aadamku boqortooyooyin ku dagaalami jireen waa afrika eshiya iyo yurub saddexda qaaradood ee la yaqaanaba alcaalam alqadiim baru wa baxru dagaal buu ka galay waxaa la yidhaahdaa waa boqorkii muslimiinta ugu badnaa ee isdhex taaga ee qabsada qalbu uruba yurub bartamaheeda futuuxaadkiisa dowladdu aabbihii ka dhaxlay aabihii markuu caalamulislaamigii dhawaa mideeyey buu dhintay intiisii ugu badnayd markuu mideeyey aabbihii laakiin dowladdu ka dhabaxalay ilaa lix milyan iyo badh kilomitir bay ahayd square kilomitrs bay ahayd baa la ydhaahdaa sulaymaan alqanuuni dowla alcumaaniya markuu ka tegayna xawaalay shan iyo toban milyan oo kilomitir bay ahayd shan iyo toban milyan oo kilomitir oo murabbaca bay ahayd waxaa la yidhaahdaa muddadii uu dagaalka waday dagaaladu isaguu hogaaminaya hor socday saddex boqol iyo lixdan qalcadood iyo xusni buu furtay saddex boqol iyo lixdan qalca iyo xusuunta ah iyo dhulkii la geli jiray waagii hore af soomaali qalcad maxaynu ku nidhahnaa waa saldhigyadan uu ku wareegsan yahay dhismuhu dhismo aan faras iyo ciditoona ka soo tallaabi karin waa dhismo dheer oo magaalooyinka waaga hore lagu wareejin jiray oo la layskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cidda soo qaadaysoo dhan magaaladu cunno ku filan hadday hesho oo ay albaabka xidhaan cid walba way iska difaaci karaysay yacnii dhulkii caynkaasee qalaacdii ama xusuuntii ama dhuufaysyadii la samaystay inta badanna magaalooyinka waaweyn baa lahaan jiray iyo meelaha muhimka ah saddex boqol iyo lixdan ka mida buu furtay bay yidhaahdeen wakhtigiisii mu'arikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa acdam ilmuluk dunida soo mara mid ka mid ah boqortooyinkii dunidaba soo maray kuwii ugu waaweynaa mid ka mida inuu ahaa waxay yidhahdeen wuxuu ka teliyay cawaasimta maanta la yaqaano caasimadaha dunida maanta la yaqaano athenis sofiya bakhdaad dimishk istanbul budabest belgarad qaahira bukharest sarayevo tiri uun waxaa maanta caasimad la sheegay intooda ugu badan leh ee yurubta bari iyo balkaniska ah ama caalamulislaami ah intaasuu boqor mar wada ahaa ilaa tibriis laga gaadhayo waa caasimatu safawiyiin eeraan qaybteeda waqooyi bay ku taallaa waxaa lagu tilmaamaa wakhtigiisii inay gaadhay dowladdii cuhmaaniyiintu heerarka ugu sarreeya ee dhaqaale iyo bulsheed guulihii siyaasigae uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulsheede waddanku u lahaa waxaa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyey mabaadi'i alcadli waalqaanuun sulaymaan alqaanuuni wakhtigiisii lama odhan jirin wakhtigiisii assultaan sulaymaan baa la odhan jiray waa dambe ay taarikhyahanadu qorayaan baa waxa loo bixiyey ninkani qawaaniintuu jideeye cadaalada ku saabnaa daraaddeed baa loo bixiyey sulaymaan alqaanuuni reer galbeedku iyagu waxay qoraan sulaymaan de magnificent bay yidhaahdaan sulaymaankii weynaa ayaa la yidhaahdaa sulaymaan alcadiim kutuba taariikh eh, reer galbeedku markay ka warramayaan waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla waa quwaha filcaalam qarnigii lixiyo tobnaad qarnigii lixiyo tobnaad dowladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa ah xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan hadday ciidamada madaaficda yihiin hadday ciidamada lugta yihiin hadday ciidamada fardaa yihiin waxay dhahdaan madaaficdii ugu waaweynaa dunidae markaa ugu khatarsanaa dowlad cuhmaaniya baa markaa haysatay walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand tark bay odhan jireen kabiirul atrak kii u weynaa turkida lix iyo afartan sannadood baanu suldaan ahaa dhanka khilaafada marka laga eego waxay idhahdaan xawaalay alkhaliifa amaaniin oo kale laakiin kuwaa hore ka kaalay dowla alcuhmaaniya cid khilaafo sheegata aabbihii baa ugu horreeyey awal wuxuun bay ahayn dowla alcumaaniya laakiin khilaafada ayaa sheegan jiray almutawakil cala allah nin la yidhaahda baa joogay qaahira oo magacuyaal iska ahaa markii tataarku ay jebiyeen khilaafadii baqhdaad deganayd cabbaasiyiinta ciddii ka hadhay waxaa la dejiyey maxay qaahira iyo qitis iyo dhankan bay yimaadeen dabeetana magacuyaal ahaan baa loo magacaabi jiray khaliifka laakiin waxaa meesha maamuli jiray boqorada Eh, mamaaligta baa maamuli jiray markuu qabsaday aabbihii masar ayuu qaaday kii boqortooyadii ugu dambeysay ka jirtay khaliifkii ugu dambeeye ee meesha jooga almutawakila cala allahi la odhan jiray markaas buu geeyey istanbul wuu uga tanaasulay bay sheegaan aabbihii baa ah markaas saliim baa ah dowla alcumaaniya awal rajul khaliif sheegta kuwii ka horreeyey salaatiinuun bay ahaayeen ciddii koowaada khaliifo sheegata waa saliim ninkani markaa khaliifu isagu dhaxlay sulaymaan alqanuuni marka isagu waa khaliifat lmuslimiin athaani binisba ila dowla alcuhmaaniya waa khaliifkii muslimiinta ee labaad marka la eego dowla alcuhmaaniya cahdigii lix iyo afartanka sane uu xukumayay waddankaasi waxay ku sheegaan inuu yahay alcasru dahabi lidowla alcumaaniya bay yidhaahdaan waa alcasri dahabi casarkii ama wakhtigii dahabka ahaa ee ay soo marto dowladdaasi waxay idhahdaan saltanadiisu waxa hunguri kaga jiray inuu dunidoo dhan qabsado sidii ay wakhtigii dambe duwalka reer yurubkii ku fakerayeen oo kale ayuu isagu ahaa marka la eego yurubta boqorrada yurub waxay ahaayeen dad ka dambeeya boqortooyadiisii oo waxaa la yidhaahdaa yurub alxadiid ama modern yurub iyo xuduudahan ay leediya waxa kan waxaa ka qayb qaatay samaynteedii bay yidhaahdaan wixuu isagu geystay dagaallo saddex iyo tobankee uu qaaday dhan walba wuu u qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday jabuutu qabsaday eriteriyu qabsaday soomaaliyuu qabtay yeman buu qabtay cadan iyo ticis iyo qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yidhaahdaa sawaakin waa waddankan suudaan la yidhahda qayb ka mid ah wuxuu xoreeyey oo bortuqiiska ka xoreeyey mandaqadan loo yaqaano albaxri alaxmar suqataruu qabsaday intaasoo dhanba bortuqiis buu ka kiciyey cahdigiisu waa wakhtigii xaggan kalena axmed guray uu ka dagaalamayay oo ay isku cahdi bay ahaayeen axmed guray iyo maxay iyo sulaymaan alqanuuni waa isku wakhti wuxuu gaadhay xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay cummaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo baxril carabka ee eraantiiyo carabta u dhaxaysa buu qabtay gasiiradda meesha ku taalla buu qabsaday alaxsaa buu qabtay kadibna waxaa soo hoos galay gadar baxrayn kuweyt sacuudiga waxaasoo dhan baa hoostiisa yimi dowla safawiya wuu jebiyey baqhdaad buu dib u qabsaday tabriis buu qabsaday laba magaalo iyana kuwa gobollada sare gorgiya iyo armeniya qaybo ka mid uu ka qabtay caalamul islaamiya oo dhan intiisii ugu badnayd indiya muslimiinta joogtay markay bortuqiiska ka cabanayeen isagay u cidirteen dabeetana usquul baxriya buu masar ka amray inuu ka baxo oo uu axmed aabaad meesha la yidhaahda intuu tago inuu u hiiliyo markuu bortuqiisku qabsaday waddankan loo yaqaano indonesiya waxay u ciddirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo bortugiiska meesha markay qabsadeen isbaanishku aljeeriya iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu u soo diray wuxuu sameeyey ninkii loo yaqaanay khayraddiin barbaruus khayraddiin barbaruus barbaruus waa gadhcase nin baa jiray badda mediterraneanka la yidhaahdo ka talin jiray oo gadhacse la yidhaahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usquulka baxriga ah ay leedahay dowla alcuhmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadkan dadka ku dhaca badnaa budhcadbadeeda tiro badnayd caalamku budhcadbadeeddu waagaa waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dowladaha yurub ciddii doon yar samaysan kartaaba intay doon samaysato ayuunbaa badaha la tegi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si baddaa loo nabadgeliyo khayraddiin berberuus baa loo soo diray ilaa iyo aljeriyuu qabtay libyuu qabsaday tunisiya qaybaha ugu badan buu qabtay aljeriyuu qabtay buu meesha ka eriyey waxaa dhacday markaa waa iska hor imanayaan dowladihii markaa dunida ugu xooga badnaa maalan yurub markaa waxa u xoog badan ale habsburg boqortooyinkii habsberga waa maqasheen baanu maqalaynaya waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dhaadheeraayee yurub ka taliya ka mid a asalkooduna waa namsaawiyiin namsa waddankan usteria la yidhahday deganaan jireen waxaa jira nin ka mid ahaa boqortooyada oo sulaymaan markuu gii meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano charles ama carlos ama caral ama sharalkan afafka reer yuruba qoloba si u qortaa waa charles dafifith charles dafifith wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin eelahaasbaarka weeyaane boqortooyadiinna mas-uu leeyahy islaan u hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa sbain oo boqortooyooyinka ugu waaweyn ahaabuu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabba'a buu ka dhaxlay boqortooyadii jermanina wuu dhaxlay wuxuu kaloo uu farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray alimbaratoriya almuqadasa alimbaratoriya almuqadasa yurub boobku nin qur u ogolaa inuu imbarator magacaa sheegto dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo talyaanigana caasimadda ka talinaya odaygaa macmalin odaygaa jarmalka eh, haysan jiray awowgiyaa ahaan jiray faransiiska ninkii madaxweynaha ka ahaa franso waa la odhan jiray bay ku loolameen meeshuu qabsaday calaa kulli xaal waa nin markaa afar shan wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan charleski shanaad baa la yidhaahdaa faransiiska boqortooyadaa iyo boqortooyadaasaa loolamayay kadibna waxaa dhacay in dagaalla dhex mareen dagaalladaasi waxay keeneen marka horeba dowladda tan al habsburga iyo dowla cuhmaniya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiri jiray laakiin markay tani timi waxaa soo baxay dowladda faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii la odhan jiray alhasbergasi oo uu hogaaminayo ninkaasi carlos la yidhaahda carloskii shanaad dagaal baa dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xidhay dagaalkii baa lagu qabtay fransuwagii koowaad markii la qabtayna waxaa lagu xidhay meesha loo yaqaano madrid ayaa la keenay madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii faransiis wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dowla alcuhmaaniya oo wuxuu leeyahay nin si xun ii galay waa lay xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsigaya laga soo daayoy hooyadiioo naa'ibadu ahayd oo faransiiska markaa xukumaysaa waraaq soo dirtay islaanta waraqdeedii waa tan waxay leedahay muddaan sugayay inankayga xidhan anigoo inuun rajaynaya inuu bini aadamnimo eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadayadiina way gaabatay sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leehay fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wainqaadih min qabdati dulmi caduwina wadalika bicadamatikum wajalaalatikm almu'ayada walmusadaq calayha min alcaalam waxay leedahay boqorka faransiisaad uunbaa soo dayn karaa adaa boqorkii dunida weynidaada iyo jalaaladaada waxaanu kaa codsanaynaa boqorkaygii baa maxbuuse inaad soo dayso boqorkii faransiiska xidhnaabaa isna warqad diraya wuxuu leeyahy ilaa xadrati xaakim wa sulطaani اlbilaadi walmamaalik min anxaa'i alcaalami almacmuura waxaan waraaqdan u qorayaa buu leeyahy boqorka iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahayba ninka madaxda u ah alsulطaani almucadam waalkhaaqaani almufaham aladi huwa malaadu jamiici almadluumiin buu leeyahy boqorka ah dunida inta dulmani ninka ay xaggiisa u cararta buu leeyahay acrada calaa xadratikum maa fi lqalb waxaan naftayda ku jiraan kuu soo bandhigayaa oo waa maxay ferdinand markaa ferdinand ferdinand waa shaaralkaal walaalkii oo majar hangari ka talinaya ferdinand oo meliku majar markaa weerarteen shaaralkaanna annagu naga argoostay buu leeya na weeraray boqorkaa markaa idinku weerarteen bukane annaga naga argoostay dabeetana maxbuus baanahay fadligaaga uun iyo waxtarkaaguun baan sugaa buu leeyahay qiyaas france oo katholik ah oo katholika ah hogaamisa boqortooyinkii waaweyn ka mid ah oo boqorkeeda maxbuuska waa ah boqorka kale uu waraaq u dirayo istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqdaa loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiriintuu la lugeeyo loo geynayo istanbuul si uu boqoradaa u sii daayo faransiiskii safiirkii ka socday markuu yenima wuxuu yidhi alhujuum albariyi walbaxriyi dida adkaara lilkhamis sayanqid almelik ilasiir waila faina kaara lilkhamis tasdaadu quwatu wayashtadu saaciduhu bilmucaahada alatii sayacaduha macahu almalakaan wuxuu leeyahay almalikaan haddii aanad boqorkaa weerar ku qaadin buu leeyahy bad iyo barriba leh haddaad ku qaaddo boqorkaygii waa la soo daynayaa haddii kale waxa dhacaysa bay leeyihin boqorkaygaa uu xabsiistay inuu jabo oo mucaahado iskala galo oo yurub oo dhammi isu kaa raacdo ee dantu aday kugu jirtaa ee ka gaadh buu leeyahy muxuu ugu jawaabay sulaymaan alqaanuuni wuxuu ugu jawaabay kow waraaqdu waxay ku qorantahay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo ana sulطaan الsalaaطiin kabiir اlmuluuk ana aladii atawaj almuluuk dil اllahi fi اlأrض ana sulطaan albaxr اlabyad wاlbaxr اlaswad wاlruumaliy wاlanaaduul waqaaramaan wاlruum wadulqaadir wadiyaaru bakr wakurdistan wadarbijan wadimishqa waxalaba wamisra wamakata wاlmadinata wاlqudus wajamiici diyaari alcarabi waalyaman wuxuu sheeganayaa inta uu xukumo dunida markuu sheegtay kadib ayuu wuxuu qoray min asulطaan sulaymaan khan ibnu sulطaan saliim khan ibnu sulطaan bayaziid khan ilaa faransiis meliki wilaayati faransa melik wilaaya ninka faransiis oo dhan xukumo waxaa laga dhigayaa maxay melik wilaayati faransa buu leeyahy muxuu u soo qoray waana soo gaadhay buu yidhi warkii faranjabay ergeygaad soo dirtay faranjabay la yidhaahdo risaaladii qorayd iyo tii afkaba ahayd wuu noo keenay buu leeyahay waana naloo sheegay cadowgiinnu siduu kuu galay iyo inaad muxaasir tahay waanan fahmay inaad u baahan tahay kaalmadayda iyo inaan kuu gargaaro waxaasoo dhan hortayduu ka sheegay buu yidhi waanan fahmay warkaagii ee adiga mid baan kuu sheegayaa buu yidhi wax weyn maaha buu yidhi in boqorada la xidhaaye horta murugada iyo niyojabka iska ilaali buu leeyay waa lay xidhay wax laga calaacala maaha buu leeyo ninka calaacale eh falaa taxsan walaa tahtam faina aabaa'i lkiraam buu markaa leeyahy wa ajdaadi alcidaam nawara allahu maraaqidahum lam yakunuu khaaliina min alxarb liأjli fatxi اlbilaad wanaxnu ayda saalikuuna clى طariiqihim wfي kuli waqti naftaxu اlbilaada wاlqilaaca الصacba alxasiina wakhuyuuluna leyla wanahaara masruuja wasuyuufuna masluula faاlxaqu subxaanaه watacaala yuyasiru اlkhayra biiraadath wmashii'atih waama alaxwaal wاlأkhbaar اlأkhra fasayubliqkum biha rasuulkum wuxuu ku leeyahay waxaan kuu sheegayaa aabbayaashaydii sharafta lahaa iyo awowyadaydii waaweyna ilaahay xabaalahooda ha nuuriye dunida waa furanayeen anna waxaan kuu sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yidhi wixii ware hoosana waxaa kuu sheegi doona buu yidhi rasuulkaaga wixii ware hoosena ergeygaad soo diratay ayaa kuu sheegi doona buu leeyahy yacni waxay tilmaamaysaa salaadiinta yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yidhaahdaa kuwa u geeya jisyada kuwa u geeya markii maalan madaxnimada la saarayay isaga markii uu boqortooyada qabsanayay waxaa yimi boqorradii dunida qaybo ka mid ah waayo dee sultaankii dunida ugu weynaabaa la caleema saaraya waxaa yimi ninkii madaxda u ahaa meesha la yidhaahdo ragusia ragusa waa magaalo ku taalla sisali isqaliya meeshan la yidhaahdo waxaa yimi kii raasheenka waxaa yimi kii bunduqiya salaatiin badan baa yimi waxay u yimaadeen litahni ah boqorkan weyne dee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniye u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisyo dalab heshiisyaday soo qorteen waa maxay raaguusa qolada la yidhahdaa way timo waxay yidhaahdeen waxoogaa hubana waanu u baahannay dakhiira inaad naga iibiso cashuuraha qaarna naga dhaaf bay leeyihin markaanu dekadahaaga nimaadno iyaga wuxuu ku yidhi hubka laydinka iibin maayo laakiin waa laydin siinayaa cashuurraafka waa laydin siinaya soo imka maraykanka inta la tago kontaraagyana lalama soo saxeexdo waxoogaa hubana naga iibin lama idhaahdo oo marna ma idhaahda idinka iibin maayo marna waa idinka iibinayaa sidii oo kale weeyaan wuxuu leeyahay cashuuraa qaarna naga dhaaf hubna naga iibi wuxuu u ogolaaday qoladaa inuu cashuuraa qayb ka dhaafo laakiin hub laydinka iibin maayo waxaa yimi safiirkii raashiya isagu wuxuu leeya nimankan qiramka la yidhaahdaanu khaatiga taaganay qiramka waa tataarkan waa meeshan iminka uu qabsaday ninkani ayaanu khaatiga taaganay kuwaana nagala hadal mucaahadana nala gal heshiisna nala gal wuxuu yidhi wax heshiisaan idinla gelayaa ma jiro laakiin kuwaa maalmadaaya waan odhanaya kuwaas inay maalma idin daayaan waa ogolaanaya laakiin mucaahada ma jirta iska taga idinkuna waxaa yimi albunduqiya bunduqiyadu waa venisia magaaladan la yidhaahdo bunduqiyo qoladii haysatay waxay dalbanayaan iyana mucaahadaadkii hore in loo cusboonaysiiyo marka hore way ammaaneen boqorka aad baanu ugu qanacsannay bay leeyiin boqortaydaadiyo waxaad waddo oo dhan waxaanu rabnaa heshiisyo heshiisyadoodii iyaga dan kalu lahaa waayo markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaadhan oo yurub ku qaado alhaasbaargeedii iyo majariyiintuu dulimaad ku waday saa daraaddeed wuxuu rabay bunduqiyada tan inuu ka saaro xilfi wadaagga qolada inaanay gelin iyaga mucaahadu la galay mucaahadada waraaqdii inta la qaadaa waxaa laga akhriyey majlisu shuyuukh ay leedahay meeshaasi abril sideedeedii soddon bandi ama soddon qodob bay mucaahadadu ka koobantay ka koowaad tijaarada in xorriyad laga dhigoo la ogolaado nabaddana la sugo ka labaad safiir inaad noo ogolaato inaanu istanbuul keensanno oo weliba saddexdii sannadoodba mar aanu kaa beddelno safiirku safiir daa'ima ma aha every three years in la beddelo wax allaaliya wixii kaa soo baxsada inaanu soo celinno dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamiina soo yaaca in laysu celiyo nimanka banaadiqadii ama dowladdiinnaasi waddanka istanbul gudaheeda inaydan waddanka turkiga gudihiisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiya mooyaane waddanka gudihiisa warqadda ee safiirka ayuunbaa ka qaadan kartaan waxay codsadeen north africa intan ay muslimiintu xukunto in loo ogolaado inay la baac mushtarayn karaan waxay aqbaleen wixii doone tijaare ay leeyihiin istanbul inta la keena in la baadho marka hore waxay sido la ogaado waxa ay sido waxay aqbaleen shan kun ilaa toban kun oo dahaba dawqiya dahabiya ah oo jizye ah inay sanad kasta ka bixiyaan labada gasiiradood ee qubrus iyo zantana dowla cumaaniya loo keeno mucaahadad soddon bandig ka kooban buu qoladan la aqbalay waayo bay dhaheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadaya inaanay qoladani qayb ka noqonin oo ka soo qayb gelin waxaynu leenahay markaa boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka aynu odhan karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaabuu wakhtigaasi ahaa oo boqortooyooyinkii wakhtigiisa la noolaa waxaa ka mid ah imbaratoorka karal alkhamis la yidhaahdo oo arshadoqi arshadoq waa boqortooyada ka talisa namsa ahaa imbaratoriya almuqadasana isagu dhaxlay iyo e, spain imbaratoriyadeedii waxaa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa boqortooyooyinkii faransiiska ee francoisgii koowaad iyo henarigii labaad waxaa ka mid ahaa boqortooyadii ingiriiska henrigii sideedaad qaysarkii ruumaan qaysarkii rushiya caalamulislaami marka la boqortooyinka yarare jira waa shaah tahmasib shaah tahmasibku ismaaciil safawigii oo odaygii hore salimu jabiyey inankiisii weeyaan iyo hamayuun albaburi hamayun ilbaaburi waa ninkii xukumayay markaa indiya dowla almaquuliya ka soo hadhay baaburku soo maqalimka maqlimka masaajid had iyo goor laysku hayo ay dumiyaan oo indiya ku yaalo ay leeyihiin macbud ha loo bedelo hindidu ay ku doodayso waa hamayuunkan aabbihii ninka dhisay baburiga la sheegaya waa kaa aabbihii hamayuun albaaburiy waxaa ka mid ah akbar shaahi oo ibnu hamayuunkaasi markuu dhintaya waxaa soo boqorra oo dunida ka jiray marka la barbar dhigo sulaymaan alqanuuni waxay ahayn dowladaa yaryaree la ilaaliyo mu'arikhii qarnigii lix iyo tobnaad ee muslimka ahaa sheikhii la odhan jiray jalaal zaada mustafa shalabi markuu sulaymaan alqanuuni ka warramayay wuxuu yidhi innahu zubdatu aali cumaan buu yidhi dowla cumaaniya zubdadeedii muceedu ninkan buu ahaa buu yidhi saddex shay baanu ku caanbaxay buu yidhi alcadaala ou dadka u cadaalad sameeyo iyo ximaayatu shacbi wasacyu calaa masaalixihim shacabka ilaalintiisa iyo masaalixdooda guud inuu dhowro iyo sifatu alfaatixi alcaalamiy inuu ahaa nin furasho badan waxay dhahaan sulaymaan alqanuuni wuxuu ahaa nin gabyaayah oo gabayga ku fiican wuxuu ahaa nin luqada carbeed iyo luqada bershiya iyo luqada atraagta siba lahjata taariya iyo turkigiisiiba afartaa luqaba nin si fiican u yaqaana buu ahaa bay idhaahdaan waa kuwa yidhaha gabayadiisa caanka ay sheegaan waxaa ka mid ah gabay uu leeya markay tarjameen wuxuu ka mid ah ina sijaadatan takfi suufiyayn itnayni walakina alcaalama kulluhu laa yakfi limalikayni buu yidhi hal sijaadod hal sijaayada laba wadaad oo suufiya way iskaga filantahay buu yidhi laakiin dunidoo dhammi laba boqor kuma filla buu leeyahy gabay u tirinayo caalam caalamu siyaasiya ah hunguriga yaalla iyo caalam zuhdi inta deeqi karta buu tilmaamayay axdigiisii baa la qoray qaanuunkii ugu badnaayee waddanku ilaa iyo dowla cumaaniya ay dhacaysay ay ku dhaqmayeen qaanuunkiisu wuxuu ka koobnaa baa la yidhaha fataawi alculamaa walidaalik qisaska cajiibka ay ka sheegaan waxaa ka mid ah markuu dhimanayey ayuu yidhi sanduuq sanduuqa ha layla aaso e, sheekhulislaamkii ahaa mufti dawla ayaa wuxuu yidhi sanduuqa armay wax qiima lehe ku jiraan ha la furo ilan in e, hadday mujawharaad iyo wax wanaagsani ku jiraan in xabaal la geliyo maahe sanduuqa aan ogaana buu yidhi waxa ku jiray ha la furo maydkiisi iyo meesha yaalla sanduuqii la furay sanduuqii waxaa loogu tegey wixii uu sheekhul islaamku fatwo siiyey oo dhan oo qoraala ku sitaa ilaahay baan la hortegayaa buu yidhi waxaan dhigay inaa idinku fatwooteen oo ay tahay waxay idhahdaan marka qawaaniintuu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay idhaahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxaa lagu tilmaamaa ninka kani inuu caan ku ahaa awqaafta iyo waxyaabaha khayriga ah wuxuu caan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawasho tage ku yaalla waa ninkii dhisay maalan masjid sulaymaan alqanuuni waa maqashaanin badan oo masaajidda ugu caansan ee marka la tago istanbul la daawado ah isagaa dhisay jaamacaddii kuliyaadkii la socday isagaa dhisay masjid saliim isagaa dhammaystiray bayt ulqudus dibbuu tarmiim ugu wada sameeyey maka waxbuu ka dhisay makiya madiina wuxuu u sameeyey khadamaat cusub buu u sameeyey jawaamicda caamkaa jaamican weyne ku yaalla maxaa la yidhaahdaa baqhdad alimaam ilacdam jaamiciisa isagaa dhisay cabdilqaadir jaylaani jaamiciisa isagaa dhisay waxaasoo dhan markaynu eegno inta aan idiin sheegay waa cumuuman muqhtatafaad ka mida wixiisii laakiin taarikhdiisii kama warramin waayo taarikhdiisa dagaalladiisoo qudha haddaan ka warramo dee waa saddex iyo toban dagaal oo cawaasimta dunida ugu caansan ku furtay belgrad isagaa furtay budabest isagaa furtay bukhrest yacnii cawaasimta dunida maanta la yaqaano waa ninkii ku furtay walidaalik maynan ka warramin taariikhdiisii laakiin waxaynu ka warrannay dowla alcumaaniya oo cahdigiisii maamulayay simaadka caamkaa ah ay lahayd wakhtigiina wuu dhammaaday halkaasaynu ku joojin wallahu aclam billahi towfiiq